bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed w aalihi w صaxbihi ajmaciin almaqsuuru wاlmamduudu waxaan ku dhex jirnay isimkii oo mufradkii mudakarka ahaa iyo midkii muanathka ahaa iyo wixii ayagaas raacay oo ahayd mufradkii ilan wuxuu noqon karaa maqsuurow noqon karaa mamduudow noqon karaa muanathka calaamaadkii oo lagu garanay intaa dhan mufradkii aan weli ku dhex jirna marka qeybtii noogu dambeysa hadda waxa weeyaan calaamat lmuanath inay taa noqoto inay alif noqoto inay alifti mamduud sii tahay iyaan ka soo baxnay marka e, maqsuur walmamduud waa waxaa weeyaan imtidaad asigii oo lasii daba raaca weeyaan macnaha wuxuu leeyahy musanifka yanqasimu lismu ilaa saxiixin wa manquusin wa maqsuurin wa mamduud isimkii oo mufradka ahaa yaa intaas u qeybsamo mid saxiixa haddaad tiraahdo hadirtaan rajul ama muxamed waa saxiix manquus haddaad tiraha alqaadi alhaadi addaaci haddaad tiraha waa manquus maqsuur haddii aad tiraahdid almustafaa almustadcى fataa muusa ciisa maqsuur wa mamduudkii saxraa iyo wax lamid marka ayagii baa lagu kala saarsaarayaa wixii qaacidale iyo wixii shaad e bisaad kala ogaatid faالصaxiixu maa laysa fi aakhirihi yaaun laazimaة maksuuru maa qablahaa walaa hamzatu walaa alifu walaa hamzaة waaqicaة bacda alifin zaa'ida marka inta waxaa noogala sheegayaa waxay ahayd dadka qaarkeed waxay ku tacriifiyaan markii manquuska laga hadlo maqsuurka laga hadlo mamduudka laga hadlo wamaa cadaa dalika fahuwa saxiix baa la yidhaahda sidaasay ay dad raacaan hadda maadaama saxiixa uu yahay asli u yahay baan hormarin asiga markaasaan iri maa laysa fi aakhiri yaa un laazima wixii aakhirkiisa uusan ku jirin yaa un laazimatun yaa oo laazima maksuurun maa qablaa waxa ka horeyn weligood ay hordhigan yihiin ay hoos dhigan yihiin ya ku jirin iyo walaa alifun alifna aakhirka uusan ka oolin walaa hamzatun hamsadan aakhirka ay ka oolin hamsado waaqicatun dhacdo bacda alifi zaa'ida fiir marka saddexdaas haddii laga waayo macnaha bcibaara ukhraa asaxiix maa laysa manquusan walaa maqsuuran walaa mamduudan sidaasay macnihii ka dhigan tahay haddii kale waxaad tidhaahdaa biاkhtisaar maa khutima bxarfin صaxiixi gayri hamzatin isimka sax waxaa dhiha kanaaba ka fiicanbo maa khutima bxarfin صaxiix xaraf صaxiix midkii lagu khatimo oo gayri hamzatin ah hamzana aan ahayn fiiri hamze wixii lagu dhammaystiro isimka saxiixnimo u diida mayso laakiin maanta صaxiixa waxaan u naqaanaa meeshan fii baab alficli markaan joognay alficlu اlmahmuuz sawaaء kaanat اlhamzaة fi awalihi aw fi wasطihi aw fi aakhiri saxiixa qeybteedu ka mid aha laakiin saliim saalim ma ahayn baynamaa isimkan kale oo baabulasmaa markaan joogno wixii xaraf saxiix lagu qatimo xaraf saxiix waxaan ujeednaa waawna ma aha alifna ma ah yana ma ah isim waaw maba lagu khatimaba sidiisaba hamzana aanu u dambeynin dheeraadka ah marka intaasaa la yidhaahdaa isim saxiixa mithaal rajul oo kale hadda fiiri laam baa lagu dhameey ya ma aho alif ma aho waaw ma hamzana maaha isim saxiixaan leenahay marka fiiri diidi mayso isimka haddii awalkiisa waaw ama ya kaga jirto ama aakhirki dhexda kaga jirto maanta saxiixan ku tilmaamaynaa idan asaxiix fi alasmaa hayr asaxiix fi alafcaal kale ogow ayib haddaan idhaahdo fulaanu wajilun haddaan idhaahdo wajilkaas waxa weeyaan waa isim saxiixaan leenahay walow kaana muctalfai bilwaawb ha ahaado lianno aakhirkaad ka fiirinaysaa isim markaad joogto baynamaa ficil waxaa loo fiiriyaa jamiica xuruufihi al asliya hadday waaw ama ya ama alif ku jirto muctal baa laleeyahay farqigaasaa u dhexee kala ogow ayib marka aan bilaawna falmanquusu walismu baa la yidhaahdaa almucrabu ee la icraabo aladii isimka aakhiruhu yaa-un ay ku taalo aakhirka ya ay kaga taallo ya-doo laasimatun weligeedba aan faaruqaynin ya maksuurun la hoos dhigo maa qablaha waxa ka horey dhan uu hoos dhigan yahay ka daaci walhaadi oo kale fiiri hadda addaaci ya ku jirto isimkaas ma ka go-eysa ilaa lcilo sarfiya oo markii uu yahay nakiro oo daacin ihaadin laleeyahay oo iltiqaau saakinin yadi loo goy mooye ya-daas weligeedba waa joogtaa ko aakhiruhu ya-un laazima weligeed waa maksuuru maa qablaa fiiri daaci haadi laakiin hadday daacay ahaan lahayd ama haaday ay ahaan lahayd oo yada maa qabligeeda maftuux ay tahay isimkaas manquus lama dhahay falficlu ka radiya oo kale waay ficilkan hadda radiya a ya u dambayso ما qabligeedana waa maksuur maca daalika manquusna dhihi mayne liannahu isim ma ah annaga isim aan idhi falmanquus huwa lismu aan idhi ficilaa ku baxay almucrabu aan idhi almabniyu waa ku baxay kaladii oo kale weeyaan fiiri alladii haddaad tidhaahdid waa isim aakhirkiisa ya ay taa lamaa qabligeedna daa'iman ay maksuur tahay laakiin manquus la dhihi maayo liannahu aladii min asmaa'i almawsuula mabniyaadkay ku jirta asmaaء اlishaara asmaaء اlistifhaam wixii lamid oo dhan mabniyaad wa wاlasmaaء اlkhamsa falficlu ka radya wاlmabniyu kaladii wاlasmaaءi اlkhamsa ka abiika fiiri abiika ya-dan yaa ku baxday ya-dan abiika ku jirta hadirtan waa isimka aakhirkiisa kaafka liannahu waa kelima oo oo xarfu khitaab leh waa isimka abi waay isimkan haddii yaa ugu dambaysa maa qabligiisana waxaa weyaan waa maksuur laakiin manquus dhihi mayna leesh liana alyaai hayru thaabita oo waxaan dhihi karnaa bukra haadaa abuka oo ya-di bedelkeedi waaw baa imaan karo ama ra-aytu aan dhihi karnaa bedelkeeda alifaa imaan karo marka xaala min alxaalaat yay imaanay wahiya fi xaalati aljari faqad marka laazima ma aha taasay ku baxday falaa yusamaa shayءu min dalika shay intaas kamida lagu magacaabo manquusan lifaqdi shardi اlmanquusi fiiha isimkii manquuska shardi shuruudiisi shardi kamid ah laga waaye طيب والمقصور هو الاسم المعرب الذي آkhiru ألف laaزiمة kالهudى والمصطفى hadaad manquuska fahamtid maqsuurkana cagsigeeda wa huwa اlismu weeyaan maqsuur almucrabu la icraabo aladii aakhiruhu aakhirkiisana alifun ay tahay laazimatun fiiri lama dhihin alifun laazimatun maftuuxun maa qablaha lama dhihin liannahu looma baahno liannahu laa yumkin an yuujada alif ilaa wa qablaha fatxa bikhilaaf alwaaw walyaa ya waa la heli karaa maa qabligeeda aysan maksuur ahayn hadda mathalan beyt haddaa tiraahd beyt ya way reeban tahay waana ya maa qabligeedana maftuux wa laakiin alif lama heli karo ilaa an yakuuna maa qablahu maftuux marka lama sheegi karo haddii la sheegana taxsiil xaasil unbay noqonaysaa mithaalkii waxaa kamid a eh, kalhudaa wاlmustafaa fiiri hudaa waa isim oo mucrab ah oo aakhirkiisa alif ay taal aliftana laasimo ay tahay weligeed ka go-i karin ilaa fi xaalati tankiir oo alifti licila sarfiya loo ridaa hudan laleeyahy ulaaئika calىa hudan min rabihim asalkeedu hudaa bay ahayd aliftii oo reeban iyo tanwiintii oo nuun reeban aha kulmay walidaalika xudifat اlalif cila sarfiya waa wاlmaxduuf licila sarfiya kathaabiti lafظa ayb markaasaan waxaan iri cilma bana qasra alasmaaءi wa maddaha darbaani weeyaan waxaad sii ogaataa asmaada markay maqsuura noqonay iyo markay mamduuda noqonay darbaani laba qeybo qiyaasiyun wa huwa wadiifatu اnaxwi wa samaaciyun wa huwa wadiifatu اlugawi waqad wadacuu fi dalika kutuban marka eh, isimka oo maqsuurka ah goormow qiyaas noqonayaa goormowna noqonayaa eh, shaad intoodaba waxaa waaye funuunay kala galaan laakiin hadda waan sheegi doonaa isimka oo maqsuurka ah ee dawaabida uu leeyahay liannahu wain lam yakun fi samiimi cilmi sarf laakiin limacrifati almaqsuur calaa wajhi taxdiid ayaa loo sheega waana noo imaan doonta wاlmamduudu huwa lismu اlmucrab weeyaan aladii aakhiruhu hamzatun isimkii aakhirkiisa hamse ka taalo hamsadoo tali alifan alif la xariirto aliftoo zaa'idatan ee dheeraad ah, ka xamraa wa saxraa waay lafdigan asalkiisa xumur ama dhe ama axmar dhe ay ka timida aliftan iyo hamsadan kuma jirin marka xamra waxaanu ognahay waa isim mucrab ah oo maalaa yansarif ah wlmamnuuc min asarfi alifu taniithi mamduuda laleeyahay marartu bixamraaa aad leedahay fa alifu taniithi muطlaqa manac sarfa aladii xawaahu keyfa maa waqac watay ahayd marka isim mucrab waa aladii aakhiru hamzatun fiir xamraau hadda hamza yaa u dambayso tali halifan zaa'idatan alifta xamraa ku jirto maadada asalkeeda alxumru gaduud bay ahayd xumr marka xa i miim i raa asal ah labadan kale dheeraad waay marka shuruudii waa laga helay isimkaasa waxaa la yidhaahdaa markan waxaa weeyaan mamduud zakariya siinaa xamraa saxraa wixii lamid cadraa kulligeed marka daabit lism اlmaqsuur hadda wixii aan soo niriyey qiyaasi uu leeyahay isimka maqsuurka ah shaadna waa leeyahay yaan dib ugu laabanay wاlgariib hadda waxaad arkaysaa daabit ism اlmaqsuur aan ka hadalnay baynamaa aan kana hadlin daabit اlism اlmanquus liannahu isimka manquuska ah hal uu leeyahay waa isimka faacil ficilka muctalan laamin bilwaawi awliyaa keli ah isimkiisa faacil hadda ramaa isimkiisa faacil markaad keentid araami daca addaaci qadaa alqaadi isim faacil isim manquus maba yimaado ilaa ficil muctalalaam oo naaqis lagu magacaabo ama waaw ha ku jiranaada ama ya ku jiranaada haddii isim faacilo keena manquusou noqonaa intaha walidaalika lagama hadlo limacrifatihi wa shuhratihi bikhilaaf ismi lmaqsuur wuxuu ka yimaadaa jihaad mutacadida walidaalika waa la soo dhoweyn karaa dawaabit haddii lagu yiraahdo yacni shaad baa muqaabilkiisa markaasuu iri daabitkiisa waxa weeyaan kulu smin muctalilaami isim kasta oo laamta ka jiran laamta xarafka ugu dambeeyo lahu nadiirun mid lamid ina uu leeyahay min asaxiixi saxiixa nadiir oo asiga lamid uu leeyahy alaakhiri lahu nadiir min asaxiix alaakhiri isim saxiix aakhir ayaa asiga kasoo horjeedo wasankan ficilka muctalka ah isimka muctalkan dhihi lahaa oo laamta ka jiran wuxuu leeyahay mid asiga lamid ah oo صaxiix ah multazamu la laazimay fatxu maa qabla aakhirihi ficil isim kasta oo صaxiix ah oo yajibu fatxu maa qabla aakhirihi haddii laamtiisa jirato maqsuuru hore ka noqonaya wa haada nawcu maqsuuru biqiyaasin walahu lahu minha amhiladii waxaa ka mid e kownuhu masdara facila facila masdar inuu u noqdo allaazimi ee laasimka ahayd fa inahu yakuunu waxau noqonaa calaa facalin waxaanu ognahay facila masdarkeeda facl inuu ku imaanay wamaa calaa facila istaxaqa masdaruhu in lam yakun daata cadin kownahu facala facalan uu ku imaanaya facila masdarkeeda qiyaaska ah facal isimkeeda faacilna facil fiiri hadda farixa haddaad farax tirahda waa masdar hadaad farixun tiraana isim faacil weeyaan marka naxwa jawiya jawan jawan isim faacil wa leesh may waxaan dhihi laha astaqfir jawan waa maqsuuran dhihi laha jawiya jawan liannahu jawiya oo facila ah oo muctalilaami ah ay masdar u noqotay marka jawan asalkeeda waxay ahayd jawaa markaasay aliftii iyo tanwiintiyaa kulmeen wahawiya hawan wa camiya caman marka fiiri ficilkan oo facila ah masdarkiisa facalan oo ku imaanaya hadduu masdarkaas marka muctalaam noqdo waa maqsuur qiyaasan fa ina nadiirahaa saddexdan lafdi waxaa lamid ah min asaxiixi midka nadiirkeedo min asaxiix ka yimaada multazamun waa la laasimay fatxu maa qabla aakhirihi naxw farixa faraxan fiiri faraxan hadda ra'daasaa loo jeedaa rada oo oo maa qabla alaakhiri xada ka horeyso masdarkaa in la fatxiya qiyaas waaye haddiiba maa qabligiisa in la fatxiya ay qiyaas tahay hadduu muctal noqdo marka maqsuuru isimki noqonaa wa ashira asharan ala leeyahay qaala bnu cusfuur wuxuu uri wagayruhu washada alghiraau bilmadi la akhriyo masdara gharya waxay ahayd gharya oo macnaha waa burqatay haddii lagala jeedo falcila ay tahay qaran inay ku timaado cami caman ay laga rabay markaasa qaar waxay kuna keeneen alghiraa waxay yidhahdeen marka shaad waaye qaran aan laga rabay wa anshaduu idaa qultu mahlan gaarat ilcaynu bilbuka khiraa'an wamaddatha madaamicu nuhalu yuu yidhi idaa qultu mahlan haddaan idhaahdo asoo indhihiisa la hadlaya ishihiisa haddaan idhahdo ka joogso oohinta gaarat ilcaynu baa burqato bilbukaa khiraa'an burqasho wamaddathaa waxaa macnaha ku taageerto madaamicu meelo ay linta kasoo baxdo nuhalun ay shubmayso wuxuu leeyahay markaa naftayda aan idhaahdo ka joogso waxaan baa oohin iskala dilaacayso marka khaarat oo asalkeeda khariya ahayd iyo wuxuu ku keenay masdarkii khiraa'an waxaa laga rabay karan marka shaada lagu tilmaamay markaasaa layihi wa fii ma qaaluhu nadar lianna abaa cubaydata xakaa kaaraytu ou sheegay marka ficilkan oo inay e, meeshatan oo khiraa ini ficilkeeda ay ka timida khariya laskuma waafaqsano hadda sida aan sheegna waxaan idhi alkhiraam ficilkeeda khariya waay abaa cubaydana wuxuu ihi khaaraa waay hadday khaaraa noqoto inay khiraa'an ku timaado waa sax oo lifaacala eh, waxa weeyaan faacala ficaalan ay ku timaadaa qaatala kitaalan khaaraa khiraa'an ay markaa sax ku tahay marka calaa qowli abi cubayda khiraa'an qiyaas weeyaan laakiin waxay qiyaas u tahay ficil kale oo khariya ma aha sida yidhaahdeene khaara bay ka timid oo marka waxay noqonaysaa idaa qultu mahdan khaarat ilcaynu bilbukaa macnaha ishibaa oohinta iska daba xariiriso saasay noqonaysaa uma anshatahu beytkan uu sheegay wa calaa haada falmaddu qiyaasuyuun weeyaan markuu yidhi abaa cubayda khaaraytu baa jirto in kaaraytu jirtana beytkan usoo deliishta naftigeedu haarat ilcaynu bilbukaa qiraan usoo deliishta lana mastera kamaa sayaati falmadu qiyaasiyun qiraan in la yidhaahdo waa qiyaasi kamaa sayaati lana masdara haaraytu qiraan mithla qaataltu qitaalan wa haaraytu faacaltu min hariitu ay ka imaanaysaa hariyadiia laga dhisay faacala laga dhisay taas weeyaan calaa kuli xaal calaa kuli xaal nambarka koobaad waxaa weeyaan raqam اlawal facila hadday muctalalaamay noqoto masdarkeeda facalanow ku imaana isman maqsuurowna noqona nuqdada koobaad intaas weeyaan wa minhaa facilaa kamida bikasri awalihi wa fatxi thaanihi jamcan xaal uu yahay faciladaas lficlatin oo u yahay fical dheh minhaa facilun ficalun dheh ficalun wa minhaa ficalun weeyaan bikasri awli wa fatxi thaanihi laamta dee craab ee ficalun jamcan xaal uu yahay lificlatin bikasri awali wa sukuuni thaanihi naxwu firyatin io firan fiiri haddii aad aragtid isim kasta oo mufradkiisa ficla ou yahay jamciiskana fical ou yahay hadduu muctalilaami noqdo maqsuur qiyaasan weeyaan hadda firya maxay tahay waa isim ficla ku yimiday jamciisana fical uu yahay hadduu markay noqdo muctalilaami hadda firya fiiritaadaas marbuudada iska dhaaf xarafka ugu dambeeya laamta waa muctal marka markaasaa waxaa lagu keenay firan firan marka isim manquusa ciman eh, caman oo kale Eh, wuxuu la mid yahay aan dhihi lahaa eh, firan miran uu la mid yahay wa miryatin firan firya waxa weyaan been abuur firan been abuur eh, been abuuriyaal waay jamac waay masdar ma ah wa miryatin wa miran fiiri markaa mirya waa shaki laa miryata fiihi aad leedahay oo laa rayb oo kale waay miran shakiyaal aada leedahay markaas fa ina nadiirahu midka asiga lamid ah oo saxiixa ka yimida waxaad leedahay qirba iyo wa qirab marka fiirin qirabtan hadeertan waa jamac oo fical ah maa qabla aakhirihi in la faxiya daa'imka waajib ah hadday marka muctalaam noqoto maqsuur qiyaasan waa qirba waxa weeyaan waa waa weelka wax lagu cabo ama wax lagu shubto biyaha qirba qirab yani warkii hore waxa weeyaan wa waa maqaaru ka samaysan yahay qirab qirba oo markaa biyaha iyo wax baa lagu qaataa neefka ariga maqaarkiisa o dhan ba waxaa laga samaynayaa sidii maxaan ku yidhaha wadaan camal oo kale biyaha lagu qaadanaya taasaa la yihahda wa minhaa waxaa kamid e eh, fucalun ah kamid e eh, bidami awalihi wa fatxi thaani jamcan xaal uu yahay lifuclatin isim kasta oo mufradkiisa fucla uu yahay jamciisana fucal uu yahay haddii muctalilaami ou noqdo jamacaas wuxuu noqonayaa isim maqsuur ah bidami awalihi wa fatxi thaanihi naxwu dumyatin io wa duman wa mudyatin wa mudan wa zubyatin wa zuban wa kuswatin wa kusan ayib hadda dumya waxaa weeyaan waxaan anaga aan ku magacowno boonbala ilmaha ay ku cayaaraan dumya fiiri markan waa fucla jamaceedii maxay noqotay fucal duman ay noqotay marka jamacaas ayaa isim maqsuur ah wa mudyatin wa mudan mudan waa jamcu mudya mudya waa midida wax lagu gowraco wa zubyatin wa zuban wa kuswatin wa kusan fiiri markaan jamaca ayaa isim maqsuura mufradka ma aha mufradka waa ujeedaa waxa weeyaan waa mucrab aliftiisa ya loo bedelay liajli taai taaniith marka maqsuur lama dhahay dumya hadda maqsuur lama dhahay tadaasa lcraabta la saaraa hadihi dumyatun hadaa tira marfuuc calaamat rfa dama daahira duman hadaa tiraahde duman khabaru mubtada marfuuc calaamatu rafcihi dama muqadara cala alif almaxduufati iltiqaai saakini imnac miduri tacduru saasaad leedahay waxay u noqotay marka fa ina nadiirahu waxaa asiga lamid eh, eh xijatun wa xijaj fiiri xija waa mufradki wa waa waxa weeyaan xija xija haddii xuja xuja dhe xuja xuja waxa weeyaan xuja ay ahayd dumya ay ahayd asalkeedii hore markaasaa waxaa la yidhi xujaj a xujaj marka liannahu wuxuu ula jeedaa labada jiim hadirtaan midka hore in la fatxiyo daa'im waay xuja wa xujaj wa qurba wa qurab ay noqonaysaa qurba alla dhoweyn wa tii hore lamid ma aha tii hore qirba eed weel biyo lagu shubtay tana qurba taqarub ila allah iyo wa qurab dhawaashayaal way noqonaysaa nadiirkan saxiixa waxaa loo keenay in lagugu tusiyo maa qabligiisa daa'iman maftuux waay oo xujaj labada jii midka hore midka dambe waa maftuux qurab haddii la yidhaahda bacda midka ka hore ra'da waa maftuux haddii marka muctal ou noqdo maa qabla aakhirkiisa waxa weeyaan fatxa laazim ahaytaala marka maqsuur jamca noqonay qurab marka muqaabilkiisa kusan iyo zuban iyo mudan iyo kala waa midka saddexaad wa minhaa kulu ismin mafcuuli muctali laami zaa'idi calى halaaثati axruf kul ismin ism dhammaantiis kulu ismin mafcuulin ism mafcuul dhammaantiis muctali laami laamtana ka jiran zaa'idi calى halaaثati axrufin asna ism maqsuur wa isim mafcuul oo dhan oo laamtana ka jiran bilwaawi ou bilyaa saddex xarafna ficilkiisa ou dhaafsanay markii horo waxaa laleeyahay isimkaas mafcuul waxuu noqonayaa maqsuur naxw mucطan wa mustadcan liannahu mucطan waxay ka timid acطى yucطi isim mafcuul mucطan isim faacil mucطin isim faacil ma aha isim maqsuur ma aha laakiin isimka mafcuul liannahu waxa weeyaan maa qabligiisa in la fatxiya waajib wa liannahu isimka mafcuul fi lificlin zaa'idin cala halaathati axruf ficil mabni lmajhuul ou lamid yahay oo miim baa hore laga dhigaya otan soo nariyey marka fiiri yucطaa waa ficil mabni lmajhuul meesha oo ay ya-da taala miim le u bedel mucطaa ay noqonay tanwiin geli mucطan kan asigoo rubaaci ka yimid waay istadcaana waxay ka timid sudaasi yustadcىa ay ahayd meesha ya-da mudaaracata lamiim u bedel mustadcىa ay noqotay isimka hadduusan alif iyo laam ku jiro in la tanwiiniya daruuri waay tanwiin u keen tanwiinto nuun saakina iyo aliftiyaa kulma alifti goy mustadcan fa ina nadiirahu min aلصaxiixi mukramun wa mustakhrajun fiiri markaan Eh, faina nadiirahu min asaxiix mukramun mustakraj liannahu mukram miimka ugu dambeeya maa qabligiis inuu fatxisanaado waajib waay liannahu isimka mafcuul wa in fataxta maa kaana nkasar saara sma mafcuulin ka mithli muntadar ficilka isimka faacil isimka mafcuul oo ficil ghayru hulaathi iskale hadduu yahay waxay ku kala duwan yihiin maa qabla aakhirka haddii lahoos dhigano isim faacil maa qabla akhirka haddii la kordhigana isim mafcuul marka maa qabla akhirka haddii daa'iman ou kordhigan yahay ou ku darsama inay laamti jiran tahay waxa weeyaan isim maqsuuru noqonaya marka mucdan iyo mustadcan kulligeed waa isim manquus mustafan mustafaa wa minhaa waxaa ka mid eh maa jaa calaa siiqati afcal wixii afcal siiqadiisa ku yimaado litafdiil liajli tafdiilna uu yimaado kalaqsaa oo kale waay aw ligayrihi kalacmaa hadda afcal markay aqsaa tahay waa midii fogaashada badneed waxa weeyaan waa isim eh, tafdiil aw ligayrihi ligayri tafdiil ka alacmaa lama dhihi karo acmaa ninkaana ka arag la badan ma aha ismi tafdiil ma noqon karto waa isim caadi ah wa wa nadiiruhumaana waxa weeyaan alabcad walacmash abcad waa isim oo tafdiil ah oo muqaabil aqsa waay acmashna waxa weeyaan waa mid saxiixa oo muqaabil acmaa ah waxa weeyaan maadaama abcad iyo acmash maa qabla aakhirkooda in la fatxi hadday waajib tahay hadday muctalilaam noqdaan maqsuuray isu bedelayaan kooda muctalka ah waa kan saxiixa ma aha abcad waa isim saxiixa maqsuur ma ah wa minhaa waxaa kamid ma ish wakadaa waxaa midkaa lamid maa kaana jamcan lifuclaa wixii fuclaa jamac u noqdo bidamin wa sukuunin fuclaa in la yidhaahdo unthaa afcal waxaa laleeyahay haddii afcal ay mudakar noqoto oo muctalalaamina u yahay mu'anafkiisa waxay noqonaysaa maxaan ku irahdaa maqsuur kaddunyaa waddunaa oo kale waay fiiri hadeertaan dunyaa na waa la yihahda dunaana waa la yidhaahdaa labada waa isla mid waay marka dunyaa hadda waxa weeyaan waa ismu tafdiil waay oo dunyaa tii dhowaansha badneed way macnaheeda noqonaysa marka fuclaa oo dunyaa ah waa muanath waxay muanath u tahay afcal oo adnaa ah fiiri adnaa waa mudakarkii muanathkina dunyaa baa laleeyahay marka haddii uu afcal muanathkiisa fucla ay ku timaado oo muctalalaamina ay tahay waxa weeyaan maqsuuray isu bedelaysaa dunyaa hadda isim maqsuur waay aliftaasa craabta luqada sida muusa loo craaba wa nadiiruhu min aلصaxiixi kalأkhraa wa alkhar waay fiiri markaan hadda alkhra waa muanath alkhar eh, alkhar maya alkhraa muanathkeed mudakarkeeda aakhar weeyaan aakhar marka aakhar haddii aad tiraahdid maa qabla aakhirkiisa in la fatxiyo waajib waay muanafkiisoo ukhraa dunyaa ku timid ayadana waa lamid alukhra waa jamaceedii waay wa minhaa waxaa kamida eh, maa jaa calaa siigati mafcal wixii ku yimaadoo dhan bifatxatayni baynahumaa sukuunun laba fatxa fiiri hadda miimka horena waa kordhigan yahay cayntana waa kordhigan yahay waxaa u dhexaysa fa'dii oo reeban mafcal madluulan bihi asoo lagu tusiye calaa masdarin aw zamaanin aw makaanin kamalhaa wa masca fiiri hadirtaanan soo dhaafnay masderka miimiga iyo darfiga iyo makaan darfu makaan darfu zamaanka oo miimiga ah waxay ku yimaadaan qiyaas ahaan calaa mafcal bay ku yimaadaan aan soo niri haddii ficilka mudaarica qiyaaskiisa uu yafcalu ku yimaado ama yafculu ku yimaado waxa uu qiyaas ana mafcal in masderka lagu keeno marka hadda haddaad tiraahdid madhab tegid waa oo masdera waa noqon kartaa makaanu tegidna waa noqon kartaa zamaanadkii la tegayna waa noqon kartaa madhab intaba waa u dhexaysa waa masdar miimi iyo darfki marka asigaas hadduu muctal noqdo midkiisa saxiixa madhab iyo masrax waay masrax meelaha lagu cayaara la yidhahda marka madhab iyo masrax waa masdar iyo darf miimi a ah oo calaa wasni mafcal ku yimid hadduu calaa wasni mafcal ku yimid maa qabla aakhirkiisa fatxadeeda laazim waay asoo saase hadduu muctallaami noqdo midkaas oo masdarka wuxuu noqonayaa iyo darafkaba isim maqsuura lcraaba kama laha u masca sida ciisa iyo muusa ad u ciraabaysa marka intaas waa soo dhoweyn isimka maqsuurka ah meelaha uu ka yimaado yaa lagu sheegay markaasaa waxaanu niriyey almamduud wa huwa اlism اladي fi aakhiri hamزة tali alfa zaa'idata naxو xamraa wa kisaawi rida kan wuu iska sahlan yahay mamduud maxaa la yihahda whuwa اlism aladi fi aakhiri hamزة tali alfa zaa'idatan haddaan soo dhaafnay naxو xamraa wa kisaawi rida wاlmamduudu mamduudki kalmaqsuuri xaaluu lamid yahay qiyaasiyun wa samaaciyun weeyaan wاlqiyaasiyu huwa kulu muctalin mid kastoo muctal ah lahu nadiiru mid asiga lamid uu leeyahay min asaxiixi alaakhari mid asiga lamidana uu jiro oo saxiixu laakhir multazamu la laasimsaday ziyaadatu alifin alif in la ziyaaday qabla aakhirihi walahu amhila isimka mamduudka ana maqsuurkau lamid yahay markaasaa layihi meelo buu asna ka yimaadaa amhiladii minhaa waxaa ka mid an yakuuna اlismu masdaran inuu noqdo liafcala aw lificlin awalu hamsatu waslin waxaa lagu leeyahy masdar kasta oo afcala ka yimaada afcala waa taqaana ifcaal baa masdarkeedu qiyaas ku yimaada akrama ikraaman aa la leeyahay acطaa icطaa'an masdar kasta oo ficil afcala u ah ama ficil masdar u ah awalu hamsatu waslin ficil hamzatulwasli oo khumaasi qeyb kamida iyo sudaasigoo dhana hamzatulwasli oo wada yahay ficilkooda haddii uu saas yahay waxa weeyaan ou marka muctalalaami ou noqdo masdarkaas wuxuu noqonayaa mamduud ou noqonaya ka acطaa icطaa'an fiiri acطaa waa ficilkii masdarkiisi muxuu noqda icطaa'an liannahu ifcaala lagu keenay ifcaal hamsadii oo acdaa alifa ugu dambeeyey aliftii markuu ugu dambeeyey waxaa dheeraad hoo la keenay alif kast alif kale oo zaa'id hoo liajli masdar loo keenay marka waxaa kulmay laba alif alif ficilka aakhirka uu ku watay iyo iyo alif dheeraad ahoo loo keenay wasni ifcaal awgeed laba alif markay kulmeen yaa mid ah hamso loo bedelay markaasaa icطaa'an la yiri irtaa irtiaan irtaa waa shaki ama waa arkay saasuu e, ula muuqatay irtaaytu aad leeda waa ila muuqatay irtaaa irtiaaan fiiri irtaaa ayadoo ahayd yaa ifcaal lagu keenay ifcaalan wastaqsaa istiqsaaan labadii alif midkood baa hamse loo bedelay marka haddii ficilkii masder ficilka hadduu afcalo noqdo ouna muctallaami u yahay masdarkiisa waxau noqonaa alifu taaniihi mamduuda hadduu ficilka hamsatulwasli uu ku bilowdo masdarkiisao dhan waxau noqonaa alifu taaniihi mamduuda intaasaa lagala jeeda fa ina nadiira daalika akrama ikraaman waay wa iktasaba iktisaaban istakraj istikhraajan ulajeedada waxaa weeyaan meesha oo alifka alifka dambo oo istikhraajan ku jira jiimteedii ah waxay noqonaysaa hamse loo bedelaa mamduuda isu bedelay wa minhaa waxaa ka mida amaakinta uu qiyaas yahay an yakuuna mufradan inuu noqdo liafcilatin mufrad afcila ah afcila oo jamac ah hadduu mufradkeedii noqdo mufradkaas wuxuu noqona alifu taaniihi mamduuda naxw kisaa-in wa agsiya agsiya hadda waa jamac mfradkeeda mxama kisa kisa marka waxaan leenahay muanath biاlأlif اlmamduuda waa cagsigii aan soo dhaafnay bmacnaa an yakuuna almufradu mfrada liafcilatin wa ridaa'in wa ardiya fa ina nadiirahu ximaar weeyaan marka aliftaas oo ximaar ku jirto haday kadib dhacda alif kale oo muctal ay noqota radaasa alif hamse loo badela markaasa waxay noqona kisaa wa axmiratin ximaar wa axmiratin wa silaax wa aslixatin wa min thama qaala akhfash wuxuu iri arxiya wa aqfiya min kalaami اlmuwaladiin dadka carabta dhabta aan ahaynoo layska dhalay muwaladiin waxa weyaan ama abuuhu carabi wa umuhu acjamiya walidaalika yakhlid bayna اlugaat lianna raxan iyo waqafan maqsuuraani weeyaan maxaa laleeyahay arxiya afcila ha noqoto laakiin mufradkeeda ma ah rixaa ma ah qafanna ma ah qifaa ma aha raxan waa waxa wax lagu shiido qafanna qadaadka waxaan idhaahda weeyaan ayib wa amaa qowluhu shaacirka qowlkiisa fii leylati min jumaada daati andiyatin laa yubsiru اlkalbu fii dalmaa'iha tunaba ou yiri fa daruuratun weeyaan wuxuu leeyahay shaacirka wuxuu ri wax buu ka soo hadlay fii leylatin oo min jumaada oo bishaas jumaada alawal ama jumaada thaani ah daati andiyatin uu yiri markaas daati andiyatin qoyaanyaal u saaxib eh laa yub macnaha habeen mugdi ah oo min jumaada aluulaa kamid eh oo roob uu da-ayo laa yubsiru kalbu uusan arkayn eyga fii dalmaa'iha mugdigeeda adunaba xerkaha oo aqalka ku xerxerayihin uusan arkayn macnaha wuxuu leeyahy eyga min min akhar اnnaasi min akhar alxayawaanaati xidat albasr aragiisa aad u u adag yahay marka eyga hataa habeenkaas marka habeenkaasaan socnay oo kale oo ka wada maxalu shaahidka walmufradu nadan weeyaan nadan waxaa la yidhaahdaa dhadada waxaan idhaahdo ayaa la yidhaahda bilqasri ayib marka haddii mufradkii nadan ou yahay jamciisa nidan inuu ku yimaaday ahayd ee andiye inuu ku yimaado ma ahayn liannahu hadduu andiye ku imaanaya mufradkiisa waa u noqda nidaa inuu yibaahdo oo sidii agsiya iyo kisaa inay noqotaa la rabay marka daruurata shicriya taas u keentay inuu kaasu jamciyo qolo kale waxay yidhahdeen waqiila waxaa la yidhi nadan calaa nidaa oo nadanti jamaca shaacirka wuu jamciyey nadan calaa nidaa buu ku jamciyey ka jamalin wa jimaal ثuma jamaca nidaaan ou jamciye calىa andiya marka jamculjamci waayo lagumaba qabsan karo daruura lama dhahay qole leeyihin wa yubciduhu waxaa arintaas fogeynaya anahu lam yusmac nidaa lama maqlin jamcan nidaa wa waa yeerid oo masdar ah laakiin inay jamc tahay lama maqlin xataa naquul yasixu an tujmaca an yujmaca hada aljamcu calaa andiya ee asigaaba nidaa jamc ba ahayn waa masdar keligiisa marka sideedii horey ku noqonaysaa kelimad daruura keentay saasaa laleeyahay wa minhaa waxaa kamida ah meelaha qiyaas ou noqonaya isimka oo oo muanathka taaniith mamduuda an yakuuna masdaran lifacala inuu noqdo bitakhfiifi daalan xaal uu tusinaya facalaas calaa sawtin rugaa oo kale waay facala kasta masdarkeeda oo tusi calىa sawt hadday muctalalaami ay noqoto waxaa weeyaan aan leeyahay muanathkeeda oo mufradka ah waa alif الtaأniith اlmamduuda qiyaasan karugaa lisawti اlbaciir yani ritiga markuu guuxa yaa la yidhaahda marka fiiri hadda rugaagaas waxay ka timida facala oo ragaa oo kale waa facala oo muctalalaan bilyaa hadana dalat calaa sawt lannahu waxaan idhi sawt baciir weeyaan marka in mufradkeeda muanathka ah alif mamduud laga keena qiyaas qiyaasay noqonaysaa wathuqaaa kamid eh lisawti shaat ah, ridi yeeritaankeedii waay marka thaqa ay noqonay facala inay ka timiday waa muctalilaami marka in muanath in laga keena masdarkeeda muanath oo alifu taaniihi lmamduud la qiyaasanay noqonaysaa fa ina nadiirahu midka asiga lamid ah oo saxiixa ka yimid a suraakh weeyaan suraakh hadda maa qabligiisa waa alif oo laasim ah ma marka haduu muctal noqdo meesha kha ay taha la hamsa loo bedelayaa aw calaa daa'in an yakuuna masdaran lifacala daalan calaa sawtin ma ahane daalan calaa daa'in naxw اlmashaa waan fasirnay oo mashaa waxaa la yihahda cudur oo cuduryaasha caloosha ku dhaca oo socodsiiya fa ina nadiirahu adduwaar waay yani qofkii madax wareer markuu ku dhaca madaxiisa ou wareerayaa la yihahda wazukaam liannahu waxa weeyaan maa qabla aakhirka aakhirka maa qabla aakhirka alifaa taallo maa qabligeedana uu maftuux yahay walaa yakuun ilaa fatxan ra'da marka duwaar oo ku taala hadduu muctal noqdo hamse in loo bedelo oo alifu taaniihi mamduud noqdo qiyaasuu noqonay ayib markaasaa niriyey almaqsuuru walmamduudu assamaaciyaani marka hadda waxaan ka soo hadalnay maqsuurkii iyo mamduudkii meelaha ay ka yimaadaan calaa wajhi qiyaasaan ka hadalnay markaasaan waxaan idhi hadda kan samaaciga samaaciga waxa weya meel loo raaca ma laha carabta wixii laga maqlo yaa sida looga maqlaa loo xifdina keli a wa daabituhumaa waxaa ayaga koobaya anamaa laysa lahu nadiirun waxaan nadiir lahayn waxa asiga shabaho itarada uu qiyaas noqday fatxumaa qabla aakhirihi wixii isim ka yimaado isimkan muctalka ah isimka muqaabilkiisa yaa loo saxiixa ah hadduusan laasimayni maa qabla aakhirkiisa in la kordhigo fa qasruhu inuu maqsuur noqdaahu mawquufun cala asamaa carabta wixii laga maqlo unbaa lagu wadaya wamaa laysa lahu nadiirun sidaasoo kale wixii asiga aan mathiil lahayn oon shabiih lahayn itarada ziyaadatu alifin alif in la ziyaaday ay qiyaas noqonin qabla aakhirihi fa maduhu inuu mamduud noqdaana maqsuurun cala asamaac fa min almaqsuuri samaacan waxaa kamide eh, alfataa waaxidu lfityaani fiiri hadda fata alfataa waa isim oo maqsuur ah isim maqsuur ah waaye dayib laakiin ma laha isim asiga lamid ah oo saxiixa ka yimid yajibu fatxu maa qabla aakhiri daa'iman ma jirto oo marjicu noqon karo w asanaa addaw oo la yidhaahda w atharaa aturaab yani farqu maa bayna athara wa thuraya ala yidhaahdaa thara waxa weeyaan turaabtaas iyo thura xidigaha inta u dhexayso marka labada qofood laleeyahay fulaan iyo fulaan waa isla mid aad nin uu yiri markaasuu yiri alfarqu baynahumaa ka farqi maa bayna athara wa thuraya w alcaqlu oo isna ay tahay marka hadda fiiri atharaa wاsanaa wاlfataa wاlxijaa kulligeed waa asmaa maqsuura markii lcraaba waxaa leeyahay waxaas muqadara cala alif manaca min dura tacaduriya kulli lwada craaba haddana ma laha kelimaad muqaabil ah oo ayaga saxiix ah oo ay isku wasan yihiin oo maa qabla akhris in la fatxiya daa'iman ay tahay ma laha marka yuxfad walaa yuqaasu calayh w min almamduudi samaacanna waxaa kamid a eh, alfataau fulaanu alfataa lixadaahati sini fataa ninka uu sanadkiisa yaryahay sii horema fataa naftigeeda kama foga taas wasanaau fiiri asanaa haddii la yidhaahdo bilmaqsuur addow wasanaa hadii la yihahdo lisharaf lana sanaa haduu yihahdo watharaau oo likahrati اlmaal walxidaau linacli ah kulligood waxa weeyaan waa asmaa oo mamduuda ah mamnuuca min asarfi ah haddana aan qiyaas ahayn liannahu muqaabilkeeda saxiix yajibu maa fatxu eh, maa qabla aakhirihi oo daa'imana ma jiraan markaan kasoo baxnay masaladana lagu dhamaystiro waxaa lihi ajmacuu calaa jawaazi qasri اlmamduudi lidaruura ajmacuu waxay ku ijmaaceen calaa jawaazi qasri اlmamduudi midka mamduudka in la gaabi karo muanathkii mamduudka ahay in la gaabi karo maqsuur laga dhigi karo lidaruura ka qowlihi shaacirka qowlkiisa laa budda min sanca wa in taala safar walow taxanaa kulu cawdin wa dabar markaasuu uri laa budda min sanca sanca inan gaarna lagama maarmo wa in taala safar walow taxanaa haba haba haba qaansoobo kula kulu cawdin riti kasta iyo wa dabar ayb alcawd waataan niri hoosaan ku fasirnay almusinu min aljimaal wadabar anahu usiiba bidabar macnaha waxa weeyaan ritigi lituuli safarba macnaha waxa weeyaan dhabarkiisi ha qalloocdo haddana boogag ha ku dhalato leanna ritiga hadduu dhowr maalmood uu raran yahay waxa weyaan rarkii waa cunayaa marka maqaarkiisii iyo dufti oo dhan waa kacaysaa waa ka muuqataa ritigaa weligiis la rarto iyo midka kale baarqabka waa kala duwan yihin marka fiiri maxalu shaahidka laabuda min sancaa uu yiri sancaa waa magaalada aniga aan joogo sancaa u la rabay min sancaaa inuu yiraahdo lannu sancaa mamduud waay marka waa gaabiyey hamsadii ogoy liajli wasn shacri lann waduu dhihi min sancaaa wa in waa ka jabi lahay w minhu qowluhu hadana kamid e eh, fahum mathalu الnaasi aladii yacrifuunahu wa ahlu اlwafaa min xaadithin waqadimin fahum ayaga mathalu nnaasi dadka ay tusaale u yihiin aladii naaskoo yacrifuunahu ay garanayaan wa ahlu اlwafaa'i weeyaan hadana hum ahlu اlwafaa min xaadithin waqti la jooga iyo waqadimin horba waxa weeyaan daduu amaanayaa marka wa ahlu uu yiri wafaa'i bay ahayd hamsadaas in la u gooyo marka waqasru waqasru dilmadi diraaran mujmacu calayhi wاlkhulfu bicaksin yaqacu waatuu ibnu maalig yiri waa banaan tahay markaa shayga mamduudka ah lidaruurati shicri waa la gaabin karaa laakiin waاkhtalafuu waxay isku khilaafeen fii jawaazi madi اlmaqsuuri midkii maqsuurka ahay luqa ahaan ma la dheeray karaa hamse dheeraad laguma dari karaa lidaruura idane fa ajaazahu lkuufiyuuna baa baneeyey mutamaksikiin xaalayin kuwa ku dhegan binaxwi qowlihi yaa laka min tamrin wa min shiishaain yanshabu fi lmascali walahaai buuri ayib yaa laka min tamrin cajiib tamar ina tahay wa min shishaai nooca timirta ugu xunaa layihahda yanshabu ku dhagayo fi lmascali meesha laga qunfaco iyo walahay dalqada xayثu madda alahaa lidaruura fiiri fi lmascali walahaa lahaa waa dalqadaas ama waxaan kasoo laadlaado marka waa maqsuur waaye markaasuu hamse dheeraad ku daray wasanka inuu u tooso marka waxay yidhaahdeen maadaama shaacirka u isticmaalay lagama maarmaan ah waxay kaloo dariishteen mutamasakiina binaxwi qowlihi wa qowlihi sayugniini aladii agnaaka canii falaa faqrun yaduumu walaa ghinaaun uu yiri nin baa nin kale wax weydiistay markaasuu malaha u diiday markaasuu isku sabarsiiye wuxuu iri sayugniinii waxaa ideeqi doona aladii agnaaka sayugniinii eh, agnaaka canii sayugniinii waxa ideeqi doona aladii ilaahi agnaaka adiga ku deeqa canii macnaa asiga hadda maanta tanaad asiga faqiir wa marka maanta waad iga deeqtoontaa buuri adiga ilaahii kaa dhigay daraja adiga deeqtoonaad ku gaarsiiye anigana wuu igaarsiin karaa daraja adiga aan kaa deeqtoonaado markaasuu waxaa u daliila falaa faqrun yaduum walaa khina faqri daa'imaayana ma jiro iyo tanaadnimo watilka tilka alayaamu nudaawiluhaa bayna annaasi marka qoladaas labadaas beyd iyo wixii lamid ahay daliishteen wa manacahu lbasriyuuna basriyin waxaa yidhaahdeen ma banaano shay mamduud ah shay maqsuura in mamduud loo bedelo ma banaano wa qadaruu waxay qadareen alghinaa fi lbeyti masdaran inuu yahay likhaanaytu khaanaytu oo macnaha waxa weeyaan waa aan deeqay ah oo khaanaytu faacaltu faacala marka hinaaan ay ku imaana hadday noqoto haana hinaaan ay ku imaanaysaa marka waa masdar lifaacala hinaaan ee ma aha masdarun lifaacala ma aha bay leeyihin laa masdaran lighaniitu haniya ma u aha haniya hinaaan ma ahane ee waxa waye haana hinaaan ay ka timid ay yihaahdeen markaasuu wuxuu ri wahuwa tacasufun tacasuf waa qardajeex macnaha waxa weeyaan Eh, wixii oon tafsiir fiican oo lagu qanci kara aadan ka bixinin oo adiga waxaad rabtaa madhabkaadi inaad u gargaartid wa tasluku ilaa nusrati madhabika bikuli subul waxaan lagu qanci karin marmarka qaarkeed wa qiila waxaa la yidhi huwa min alghanaa u ka yimid ma ah ghinaba ma ah bifatxi alghayni la akhriyo bimacna anafci walkifaaya hadduu saas noqdo wahu bidalika mamduudun qiyaasan ghanaa haddii la yidhaahdo marka wxa w masderki qiyaas wxu noqona khinaan marka waa wej kale weyaan mumkin aلthani an yakuna maqbula calى kuli xaal waxay daliil u tahay in mamduudka la dheereeyo waxa weyaan in la baneeyo waa bsucuuba waay daa'ima ana araa anahu madhabka oo basriyiinta huwa madhab alarjax yani hadda fiiri qaacida dhan oo carabti markii la raadiya hal beyt iyo laba beyt oo ayaga naftigooda laa yakhluwaani min tafsiir in qaacidadii lagu buriyo waa adag tahay marka waxaa fiican madhab basrin in la yidhaahdo daruurada waa lagu gaabin karaa laakiin laguma dheerayn kara in la yidhahdo saasay ku fiican tahay wallahu aclam wsala allahu wasalama calaa nabiyina muxamedi waalihi wasaxbihi ajmaciin